bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin wاlmafcuulu lahu wa huwa اlmasdar اlmucalilu lxadaثi shaarakahu waqta wfaacila naxwu qowlika qumtu إjlaala laka fain faqada اlmucalilu sharطa jura bxarfi الtacliili naxwu khalqa lakum inta waxaan galaynaa mafaaciishi midkoodii labaad mafcuulu bihi iyo mafcuulu mutlaqan ka soo baxnay mafcuulu lahu yaa inta laga galaya mafcuulu lahu waxaa la yidhahdaa huwa masdaru waqaca cilatan licaamilihi ama cilatan lificlihi yaa la yidhahda waa masdar oo mafcuulu mutlaqa meeshaasuu kala mid yahay mida kale waxa weye yufiidu aw yaqacu min ajli الtacliili libayaani wuquuci اlficli aladii qablahu marka wuxuu ku yiri wahwa اlmasdar weeyaan almucalilu lixadathin lificlina lagala jeeda xadathka waa ficilka ficilka oo cilaynayo xadathka oo shaarakahu masdarkii la wadaagsaday waqtan wa faacilan kala wadaagsaday naxwu qowlika waxaa tiri qumtu ijlaala laka marka mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajlihi waxaa la yidhaahdaa waa masdar oo haddana yaqacu cilatan maxaan ku yidhaha licaamilihi marka shuruud uu leeyahay shuruuddaas haddii ay dhammaystiranto yajuusu nasbuhu bilmasdariyati wa idaa lam yatatawafar fiiha aw bacduhaa fa inahu yujaru bilaam marka shuruuddii hadda musanifka qaar uu ka ishaaray marka hore inuu masdar ahaado masdar markuu noqdo an yaqaca cilatan an yakuuna mutaxida macaamilihi fi zaman wاlfaacili afartaas shardi haddii laga helo yaa waxaa weeyaan yajuusu bacda dalik yajibu xataa ma ah lama tatawafar fiihi jamiicu shuruudi cindaidin yajuusu nasbuhu beesh bilmafcuuli lahu hadda fiiri naxw qumtu ijlaalan laka ijlaalan taasaa laga hadlaya ijlaalan masdar weeyaan ajala ijlaalan wa afcala masdarkeeda ifcaal bay ku timaada akrama ikraaman oo kale waay aclama iclaaman marka ijlaalan masdar waa hadalka ma joogo kow wa fi lwaqti nafsihi hada almasdar waqaca cilatan licaamilihi oo waa mahay qumtu markii la yidhaahdo haddii lowe limaada qaama maxoo istaagitaanka maxaa keenay ijlaalan ayaa keenay marka ijlaalantii wuxuu caddaynaa sababta qiyaamku ku dhacay cilatan taas waay waa an yataxidaa waqtan wa faacilan hadda waktiga soo qaado waqtu اlqiyaam iyo waqtu اlijlaal isku hal waqti waay macnaheedii ma aha markuu qiyaamkii sameeyey oo ninkii istaaga kadib in ijlaalkii kusoo dhacday ma ahayn laakiin markuu istaagayba qalbiga waxaa kaga jiray an yaquuma ijlaala lihada alinsaan taqdiir iyo tacdiim waay qofka hadduu safar ka yimaado haddii muddo dheer isku kiin dambeyseen oo aada kulantaan adigoo fadhiisa inaad salaamto waxaa ka fiican inaad istaagtid maa fi ay mushkila laakiin nin oo kula joogay oo maanta aad isla joogteen galabta intuu adoo fadhiya kugu yimaado istaagtid waxa weeyaan eh, mashruuc ma ah dayib marka qumtu ijlaalan laka marka zamankii waa sidaas faacilkiina waa mid لأن الذي qاam والذي فcل الإجلاal kilaaهma رaجuل wاxid hadii aan ihahdo hadirtan qمت waan istaagay إجlaalka lii hadaan ihahdo ma ansixi lahayn لأnnahu anigaa qiyaamki istaagay adigana إجlaalkaadaa samaysay marka لإجlaalika la dhihi lahay markaas hadii faacilki kale ay kala bedelmaan waxaa dheeraade an yakuuna qalbiyan masdarkan inuu qalbi noqdo jiئtu liqiraa'ati اlqur'aan haddaad tihaahdid qiraa'adaas masdar ba ha ahaatee laakiin jiئtu qiraa'atan lilqur'aani lama yihaahdo lianna alqiraa'ada waxaa weeyaan waa shay oo oo macnaha sawdka iyo xisiga ku saabsan qalbiga ma ah walow tadaburkaba matluub uu yahay calaa kulli xaal an yakuuna masdaran wa an yakuuna qalbiyan wa an yakuuna cilatan wa an yataxida maca caamilihi fi اlfaacili w الzaman intaas haddii laga helo mafcuulu lahu yaa masderkii lagu nasbinaya fa in faqada almucalilu midkii cilada dhacay oo wax cilaynaya hadii uu waayo shartan hadii uu waayo oo shuruuddii aan soo sheegna ka mid ah eh, jura midka masderkii waa la jaraa bixarfi tacliili baa lagu jaraa naxwu qowlihi tacaala khalaqa lakum ma fi اlardi khalaqa lakum hadda lakumtaas cilo way tahay limaa qablahu waa u tahay laakinahaa laysat masdaran waa jaari iyo majruur kaafki oo damiir ah marka laamti waa la geliyey khalaqa lakum aley hadduu meeshaas ou u dhici lahay masdar hadduu dhici lahay waa la nasbi lahay laakiin licadami tawafuri اlmasdariya fii maa waqaca cilata wajaba jaruhu bilaam khalaqa lakum iyo wa qowlihi o wuxuu iri wa inii latacruunii lidikraaki hizatun kama ntafada alcusbuuru kama ntafada alcusfuuru balla lahu lqadru yaa imaa doonto wa inii aniga latacruunii waxaa igu soo degayso hizatun gariir lidikraaki adiga xuskaada awgeed waxa weeyaan waa nin oo macnaha jacayl buu naag u qabaa kalaamkaanna waxa weeyaan waa kalaamkii maxaan u ihahdaa beytkan waana soo hormaran u malaynayaa fii baabi tanaasuc marka wa inii aniga latacruunii waxaa igu soo diri samayso hizatun gariirid oo aniga dhangeliilya iga kacaysa lidikraaki liajli dikraaki hadda fiiri markaan ficilkan latacruunii a faacilkiisa waa hiza lidikraaki masdarkan dikraakine waxa weeyaan faacilkiisa waa mutakalimka faacilkia iskhilaafay oo faacilka litacaruunihi faacilkeeda iyo dikraaka faacilkeeda isku hal nin ma ah ninka ay wax ku soo dhacayso litacaruuni hizatun waxa wax ku soo dhacaya faacilka waa hiza lidikraaki adiga xuskaada ninka dhahayna waa mutakalimka marka waxaa iskhilaafay masdarki faacilkiisi iyo ficilka faacilkiisa ltacruni faaci ficilkan eh, litacruni faacilkan ficilkan tacruni ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun ah, haddii oo laamta la yidhaahdo litacruni haddii laamta laamuljar ay tahay ficilka mansuub bixadfi nuun waay hadday laamta laamulibtidaa ay tahayna tacruunanii bay asalkeeda he nuuntii waxaa loo gooyey maxaan ku irahdaa karaahati tawaali lamthaal khulaasatu lqowl waawdaas tacruuni ku jirta faacil waay marka ficilki faacilkiisi waa hiza lidikraaki faacil oo masdarkanne masdar mudaaf ilaa mafcuulihi waay dikraa markuu jaar iyo majruur noqda dikraa mudaaf kaaf mudaaf ileyh min idaafati lmasdar ilaa mafcuulihi lidikraaki adiga xuskaado marka yaa wax xusay asiga weeyaan faacilkii waa qarsan yahay oo ana a ku qarsan marka waxaa iskhilaafay faacilkii latacruuni oo ficilka faacilkiisa oo hizo isim daahir noqday iyo masdarkii oo la nasbi lahay faacilkiisaa iskhilaafay marka wajaba jaruhu bilaam lidikraaki saas ah, wa waxaa lamid faji'tu waqad nadat linawmin thiyaabaha faji'tu jiئtu waan imid wlxaal qad naddat ay siibtay linawmi liajli nawmin hurdadii awgeeda hiyaabahaa dharkeeda ay siibtay hadda noomkii masdar waa yahay cilo waa u yahay oo ficilkan ka horeeya naddat waa u yahay oo dharka waxay u siibtay inay hurda awgeed waay cilo waa u yahay laakiin waxay beeshay zabankiiaan isku mid ahayn qofka markuu dharka iska siibayo hurdada isla markii waxawaa indhaha ugama jirto markuu dharkii iska siibo sariirta ou tago in badanoo galaan galanaya kadib bay hurdada imaanaysaa marka annawmu mutaakhir can waqti khalci thiyaab marka zabankii aan isku mid noqonin walidaalika ma dhihin fa ji'tu waqad nadat nawman ma dhihin linowmin uu yihi laan buu geli wuxuu u geliya faacilkii waaba isku mid oo qofka hurdaaya iyo qofka dharka siiba waa isku halkii qof laakiin zabankii ay ku kala duwan yihiin calaa kuli xaal faahfaahinta waa imaa doontahay qaala almualifu athaalithu min almafaacili midka saddexaad oo mafaaciisha ka mid eh almafcuulu lahu weeyaan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi wa min ajlihi mafcuulu lahu iyo mafcuulu liajlihi mafcuulu min ajlihi waa tasmiyaat kulaha tadulu calaa shayin waaxid wa huwa mafcuulu lahu waxaa layidhaha midka daraadiis wax loo sameeyey kulu masdarin weeyaan mucalilun lixadahin xadath cilaynaya xadathkoo mushaarikin lahu la wadaagsado masdarka fi zamaani walfaacili la wadaagsado wadalika ka qowlihi tacaala wa yajcaluuna asaabicahum fi aadaanihim min asawaaciqi xadra almowt yajcaluuna waa yeelayaan asaabicahum farahooda bimacnaa anaamilahum aluulaa fii aadaanihim dhagahooda bay yeelayaan min asawaaciqi sawaaciq biraqdaas ajligeeda waxay u yeelayaan xadar almowti min ajli xadari almowti mowtka cabsashadiisa baasha markay qararac tiraahdo markaasay dhagaha saas u geshanayaana waxay leeyihiin balaayaa kugu soo dhici rabtee intaad inaadan maqlin ayaa kuu fiican marka hadda ficilkan يجعلون ah masdarkan xadar almowti ayaa cilo u dhacay waa kanaa falxadaru masdarun mansuubun waay xadartaas xadara almowti dukira la sheegay cilatan inuu noqdo lijacli asaabici asaabicdi yeelitaankeedu في laadaani la yeelo oo limaada yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim markii haddii su-aal lagu weydii lahay jawaabti xadar mowti bay noqon lahayd mowtka cabsashadeeda awgeeda dhagaha faraha u gashanaya ayib taas horta ciladii xadara cilo waa tahay waa muuqata wa zamanuhu xadarka zamankiisa cabsida zamankeeda iyo wa zamanu ljacline waaxidun waay markii dhagaha faraha gelinayaan cabsidina qalbiga waa ku jirtaa labadiiba waa waa isla hal waqti waay wa faaciluhumaane aydan waaxidun waa wahum lkaafiruun qolada dhagaha faraha geshanayso isla ayaga waa kuwa mowdka ka cabsanaya ee dad kale ma ah markaasuu falama stawfiyat markay oofsatay haadihi shuruud yaa intasaba ou nasbin ama falama istawfaa haadihi shuruud haddii la yidhahdo istawfaa aniga istuufiyat ah ii qoran meeshaan shuruuddii markii la oobsaday baa la nasbi baa la yidhi ayib falama istuufiyat ishuruud shuruudii markii ay dhammaystirantay yaa intasaba xadarkii waa nasbismay falow faqada almucalilu midka wax cilaynaya ama aladii waqaca cilatan shardan haduu waayo min hadihi shuruud wajaba juruhu in la jaraa waajiba bilaami tacliil in lagu jaraa waajib ah laakiin laamta in lagu jaro hiya alaglab sidaasaa badan laakiin min iyo wixii lamid ba iyo wixii lamid a waa lagu jari karaa wajaba jaruhu sidii hore uu soo yiriyey jura bxarfi tacliil uu yihi xarfi tacliil hadii layihahda min taxta waa soo galay fa ma maa faqada almasdariyata masdariyadii wixii way mithaalkiisa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica fa ma maa faqada almasdariyata masdariyatu haddaan matnigan uu ninka shaqlay sax ma ah almasdariyata qowluhu tacaala ayaa ka mid uu yihi ilaahay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican fa ina almukhaadabiina kuwa lagala hadlayo hum alcilatu fi lkhalqi waay oo hadda lakumtan dadka kaafka oo khitaabka lagula hadlay ayagaa cilo waxay u yihiin khalqiga ilaahay wuxuu u abuuray ardadan iyo nicamteeda dhan ku dhex jiro annaga mukalafiinta ah inaan ka faa'iidaysano sidan ilaahay cibaadadiisa ugu kaalmaysano waxaa khaطأa nicmadii ilaahay inuu qofkii ka faa'iidaysto wayastaciinu biha calى kufrihi wa calى cisyaanihi laakiin waxaa la rabaa an tastaciina bima ancama allahu bihi calayka liadaa'i cibaadatihi marka faina almukhaaabiina lakum kuwa lagula hadlay hum اlcilaةu fi اlkhalqi oo lakum ti cilo waa tahay wa khufida damiiruhum bilaami baa lagu khafdiyey liannahu laysa masdaran liannahu masdaran ah ii qoran laysa ah ka maqan liannahu laysa masdaran ma aha wakadalika qowlu imri ilqaysna waa lamid walow anamaa ascىa liadnaa maciishatin kafaanii walam atlub qaliilu min almaali walow anamaa ascىa haddii aan soco lahay liadnaa maciishatin maciishatan ugu yar maba u soconine oo walam atlub aan dalbi laheen waaba dalbaye kafaanii qaliiluna igu filnaan lahay kalaamkaas saasay noqon lahayd marka waataan hore usoo sharaxno musanifkaaba soo sharxayba oo marka walam adlum mafcuulkeeda mulkan haddaan aan maciisho yar iska raadsalahay markii horebo mana raadsano wax kalean isku mashquuliye kafaanii qaliilun baa igu filnaan lahay min almaali oo walam adlub aanan dalbi lahayn mulkan ee mulkigii raadintiisia ah wuxuu iga mashquuliyey inaan aan maciishada raadsado marka fiiri walow anamaa ascaa haddaan soco lahay liadnaa maciishatin liadnaadas hadda tacliil waa ficilkay cilo u tahay wa maca daalika mala nasbinin ee laan baa la geliyey limaada markaasuu yihi faadnaadi afcalu tafdiil waay walaysa bimasdarin ma aha wa in waqacad cilatan haba dhacdo falihaada jaaa wuxuu yimiday adnaadi makfuuda bilaami laamta asigoo lagu hoos dhigay masdarnimadii buu waayey lakum iyo liadnaa labadabo ayb wa mithaalu maa faqada wixii waaye waxaa kamida itixaad azamaani zamanka midnimadiisa qowluhu shaacirka qowlkiisao faji'tu waqad nadat linawmin hiyaabaha ah. lada sitri ilaa libsat almutafadili uu yidhi fa ji'tu waan imid buu yidhi imru alqays weeyaane walxaal qad nadat ay siibtay linowmin liajli nowmin hurdadii awgeeda thiyaabahaa lada sitri asturka agteeda markii qolka ilan lagu jiifana meesha la jiifana meel satri awa ilaa libsata almutafadili ninkii wax deeqay dharka ou reebta keli ah macnaha ninka isfududaynaa loo jeedaa hadeertaan qofka markuu caadatan jiifanayo dharkii quraxda wixii dhame waa iska siibaa dhar hoosa ou cowrada muqalada ku qarsada unbuu qaadanaya haddiisan qabo weyn uusan dhulka ka jirin marka tan hadda wuxuu u jeedaa fa ji'tu waqad nadatii hore usoo sharaxnay waay oo waxaa noomkaas cillo ha noqdo masdarna ha noqdo faacilkana ka midoobaan laakiin yaa la waay oo watana un soo niriyey qofka markuu dharka hore ka siibayo in indhaha hurdada hore ka qabsanay ma ah marka waktigiia iskhilaafay buuri fa ina nowma noomkii wa in kaana cilatan haba noqdo fii khalci thiyaabi laakiin zamanu khalci thiyowbi thowbka markii la siibaa zamankeeda saabiqun calaa zamanihi hurdada zamankeedu ka horeya saabiqun calaa zamani nowm w mithaalu maa faqada wixii way mithaalkiisa itixaad alfaacili qowluhu shaacirka qowlkiisi weeyaanoo wa inii latacruunii lidikraaki hizatun kama ntafada alcusfuuru balalahu اlqadru ayb marka wa inii aniga latacruunii waxaa igu soo dirinayso lidhikraaki gabaryay xuskaada mar allaala markaan soo xasuusta waxaa igu soo dhacayo oo i asiibaysa hizatun macnaha waa jirkaygaa gariiray kama intafada alcusfuuru ka intifaadi alcusfuuri shimbirka sou u geliilsamo balla lahu alqadru roobkii uu qooyey galiilyo ama jirkan dhaqaajina roobka markuu shimbirka ku dhaco uu roobka ka qayoodo jirku saas u firdhiyaa macnaha waxaa weeyaan garbakiisu firdhinaa suu biyaha isaga daadiyo marka wuxuu leeyahay shimbir biyo uu ku dhac biyo ku da-een ama roob uu ku da-ay sidii markuu ka dhammaado u ou macnaha tinta maxaan ku iraahdaa garbabka uu u dhaqdhaqaajiyo sidaasoo kale xaalo ah ugu dhacaysa markasta kasta markaan kusoo xasuusto wa inii latacruunii waxay asiibaysa lidikraaki liajli dikraaki xuskaada awgeed hizatun maxaan ku iraahdaa gariiryo ama gelilya igu dhacayso kaman ntafada alcusfuuru shimbirka su macnaha ou isaga filgo balla lahu lqadru roobkii ou qooyey qadriba macnaha madarkii waa markaasuu iri fa ina dikradii hiya cilatu curuwi lhiza dikraadii cilo waa tahay oo qofkan hizada ku dhacayso sababta keentay waxa waye gabadhaas xuskeeda waay wa zamanuhumaana waaxid weeyaan walaakin ikhtalafa alfaacilu faacilkii baa iskhilaafay fa faacilu lcuruwi waxaa soo dirinaa faacilkooda huwa lhiza waa tacruuni hizatun laamtaas oo latacaruuni ku jirta hadii la kordhiga laamu towkiid waa ayib wa faacilu dikraa qofka xasuuska samaynana huwa almutakalim waay lianna almacnaa waxaa weeyaan lidikrii iyaaki adiga markan ku xasuusanay marka dikrii haddii la yidhaahdo min idaafati almasdari ilaa faacilihi ya-da faacilkiisi waa iyaakana mafcuulkiisi waa marka ya-di waa la goy mafcuulkia loo idaafay lidikraaki kaafkiina khitaabaa laga dhigay falama اkhtalafa alfaacilu faacilkii markuu iskhilaafay khufida bilaami laam baa lagu hoos dhigay oo lidikraaki ali lama dhihin wa inii latacruunii dikraaki lama dhihin wa calىa hada jaءa qowluhu tacaala litarkabuuha waziinatan sidaasay lamid tahay wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira ilaahay waa abuuray muxuu u abuuray litarkabuuha fiiri marka tarkabuuha cila lilkhalqi waaye oo waxaa loo abuuray inaan ay dadkaas ka faa'iidaystaan weeyaan oo dahrigeeda ay fuulaan fa ina tarkabuuha bitaqdiiri lian tarkabuuha bay lamid tahay oo macnaha haddii lian tarkabuuha layidhaahdo lirukuub ay noqonaysaa oo masdaraa laga dhalaalina an hadday gasho wa huwa cilatun weeyaan likhalqi alkhayli waalbigaali waalxamiiri waxaa loo abuuray kuwan in dushooda la fuulayaa loogu talagalay wa jii bihi waa lala yimiday tarkabuuhadaas maqruunan ayadoo lala xariiri bilaami waa liikhtilaafi alfaacili faacilka iskhilaafsan lianna faacila alkhalqi kuwan waxa abuuray oo walkhayla walbigaala walxamiira laleeyahay wallahu subxaanahu wa tacaala waa wa faacila arukuubi wa lianna faacila arukuubi ninka rukuubka samaynaana banu aadam waay khalaqa lakum wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha khalqigana allah sameeyo faacilkiisi khalqiga alla waaye dadka litarkabuuha lagula khitaabayo ficilkaas faacilkiisane oo masderkii haddii lirukuub la yihahdo masder laga dhalaaliyaba xataa waxay noqona bani aadamka marka faacilkia iskhilaafay wa jii'a biqowlihi jala thanaa'uhuna waa lala yimiday waziinatan ou ilaah yihi mansuuban xaal u yahay mid nasbisan macana waa suu ku cadfisan yahay leesh lianna faacila alkhalqi watasyiini huwa allahu tacaala shuruudiya u dhamaystiran wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziinatan litarkabuuha buu u abuuray waziinatanna alla u abuuray qurax buu u abuuray marka allihii khalqiga sameeyey iyo allaha quraxseeye geedaha xayawaanaadkan allaha quraxda siiye isla alla keliya waa faacilki waa midoobay walidaalika ziinadii waa la nasbiyey sidaasuu u jeedaa dirta shuruudi a dhamaystiran calaa kuli xaal haddii shuruudi ay dhammaystiranto yacni saara masdaran wa qalbiyan wa cilatan wa mutaxidan maca caamili fi lficli walfaacili yajuusu nasbuhu wayajuusu jaruhu qumtu liijlaalika haddaad tidhahdid meeshii hadda ijlaalan laga dhihi lahaa oo shuruudii oo dhan ay dhammaystirantay in laam lagu jaraa banaan oo tira qumtu liijlaalika oo laamti aad gelisa haddii laakiin shardi oo waayo markaas maya marka asigan haddana wuxuu kala baxaa masdarkan oo la yidhaahdo mafcuulu lahu imaa mujaradan min alwa idaafa inuu yahay hadduu shuruudda oofsado saddex xaaluu kala yahay ima an yakuuna mujaradan min alwa idaafa oo aad tiri darabtuhu taadiiban aad tiri taadiibantaas waa mafcuulu lahu shuruudda dhammaystirtay mujarad min alwal idaafana waa yahay oo al taadiib lama dhihin taadiiba ibnikana lama dhihin oo lama idaafaynin kaas markuu shuruudda dhammaystira saas uu yahay in la nasbiyaa fiican ayib haddii la idaafeeyo oo darabtuhu taadiiba ama darabtu taadiiba ibnihi haddaad tiraahdid oo aada idaafaysidne in la nasbiyo iyo in xaraf jar la geliyo waa u siman yihiin oo darabtu darabtu litaadiibi ibni macnihii an waa iska mithaalka waxaa la yidhaha macnaha inuu saxiixa shardi maaha mithaal shuruud oo absaday aywa waxaaba ka mid qumtu ijlaalaka oo kale qumtu waan istaagay ijlaalaka aad tiri waa idaafaysan tahay in liijlaalika la yihahdo ina ijlaalaka la yihahdo labada isku mid waay haddii al la geliyo oo la yidhaahdo darabtu taadiiba ama ama qumtuhu lijlaala haddii la yidhaahdo waxaa fiican laam in lagu jaro oo qumtu lilijlaali la yidhahdo saddexdaas xaal uu leeyahy bimacnaa idaa tawafarat fi lmafcuuli lahu jamiicu shuruudi alkhamsa bacda dalika yajuusu jaruhu bilaam wa yajuuzu nasbuhu cala almafcuuliyati labadaba waa banaan tahay laakiin annasbu awlaa in kaana mujarada min alwa idaafa wa yastawi الnasbu wاljaru bxarfi tacliil ida kaana muxala biاlalif wاllaam wa yakunu اljaru bilaami awlaa in kaana la wa yastawi اljaru wالnasbu in kaana mudaafan wyajuuzu wاlأwlىa jaruhu bilaami in kaana biاlalifi wاllaami saddexdaas xaal uu leeyay musanifka hadda ma uusan sheegin wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi w aalihi w صaxbihi aجmaciin